بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ذا اللبات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفكا وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كاط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعملا waayahay kaana waakhawaatuhaa ay haadaakani baabu kaana kaana baabkeedii weeyiy wa akhawaatihaa kaana kuwa lamidkaa sheekhu raximah ullahu waxa uu kusoo guda jiray uu inoo soo bilaabay taraakiibtii intii horena wuxuu kusoo jiray mufradaaddii taraakiibtana waxa ugu horreeyey almubtada'u waalkhabaru kadib waxa uu tilmaamayaa halkan waxaa jirta cawaamil mubtadaa caamilkiisu wuxuu aha caamil caamil macnawi ah caamil macnawiya ku camal falaya o ibtida loo yaqaano sooma haddaba waxaa jirta cawaamil mubtadaha iyo khabarka gasha cawaamishaasi waa cawaamil lafdi ah bay noqonaysaa marka kadibna xukunkoogii bay doorinaysaa cawaamishii ama nawaasikh baa loo yaqaanaaye kuwiibuu doonaya halkan inuu ku sheego akhawaadkana isticaara ku jirto wuxuu uga jeedaa nadaa'ir waa kuwa kula midka ah xagga camalka ee walaalo ah ay wada dhaleen maaha waxaa looga jeedaa maxay akhawaat nadaa'ir kuwa camalka kula mid abaa ah looga jeeda waayahay markaa sheekhu waxa uu yidhi tarfacu kaana lmubtada sman wاlkhabr tansibuhu ka kaana sayida cumar tarfacu waa ay rafcin kaana kaani waa ay rafcin almubtadaa mubtadaha ayay rafcin isman xaala kownihi isman xaalada uu yahay mubtaduhu ismi wاlkhabara waa min baab اishtigaali wاlkhabara ay watansibu way nasbini alkhabara khabarka ayay nasbin tansibuhu khabarka waa ay nasbin kaanadu wadaalika tusaalihii kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeye ah aad ku qawshid kaana wuxuu ahaaday cumaru cumar sayidan sayid ayuu ahaaday sheekhu raximah llahu tacaala markii uu ka soo baxay mubtadihii iyo khabarkii wuxuu doonayaa inuu inoo sheego nawaasikh libtidaa nawaasikhdaasina biictibaari daat markaynu ka eegno laba qaybood baa loo qaybiya biictibaari daat xagga daatadooda markaynu eegno nawaasikda waxay noqonayaan laba qaybood bay noqonayaan xagga daatada markaynu ka eegno waa afcaalun wa xuruufun wax afcaal ah iyo wax xuruufa waa labada wa xagga daatada markaynu ka eegno afcaashii waa kaana iyo walaalaheed iyo afcaalulmuqaarabati iyo danne iyo walaalaheed saddexdaas maxay is leeyihiin afcaal wey xuruuftiina m maada iyo walaalaheeda isaga inoo keeni dooneen iyo laa allati linafyi ljinsi iyo iyo ina iyo walaalaheed saddexdaasina maxay isleeyihin xagga daatsada marka laga eego xuruuf wey marka bictibaari daat waa imaa afcaalu wa imaa xuruufun bictibaari alcamal xagga camalka markaynu ka eegnona nawaasikda dee saddex baa loo qaybini maa yarfacu lmubtada'a wa yansibu alkhabara wax mubtadihii rafcinaya khabarkiina nasbinaya waayo kaana iyo walaalaheed iyo afcaalulmuqaarabati iyo maa iyo walaalaheed intaa maynahan iyo maa yansibu lmubtada'a wa yarfacu lkhabara kuwaasna waa maxay waa inna iyo walaalaheed iyo laa allatii linafyi ljinsi iyo maa yansibuhumaa macan wax labadoodiiba nasbinaya waa danno iyo walaalaheed markaa bictibaari daatna waynu ka qaybinay bictibaari camalna waynu ka qaybinay waana iska fudud horena intaa waa u taqaanin marka sheekhu wuxiina yidhi kaani mubtadahay rafcinaysaa kaani mubtadihii way rafcinaysaa ismina wuu u yahay khabarkiina way nasbinaysaa khabar baana loo odhanaya khabar baana loo odhanaya haddaba may rafcisaa oo mubtadahani xog rafcahan saarani ma rafcihii hore unbaa ila markii horeba isaguu godnaaye mise waa rafco cusub oo ay keentay ayo kaani ay keentay abarka isaga waynu arkaynaaba raadkeeda iyada si fiican buu uga muuqdaa khabarka sooma welidaa culimmadu waxay leeyihin eeg ka kaana sayidan cumar iminka muxuu ismigii uga soo hormariyey khabarka muxuu khabarkii u soo hormariyey ismigii dib uu dhigay ya taiirkeeda iyo raadkeedu wuxuu aad uga muuqanaya bay dhahdeen maxay khabarka sayidan muna ka muuqan markaa rafcahan ismiga saarani ma kii hore ee saarnaa unba mise waa ku kale mayane waa rafco cusubo iyadoo ay keentay bay culimadu laakiin madhabu man madhabu lbasriyiin weeyaan basriyiintu waxay leeyihiin rafcahan saarani waa rafco cusub oo ayaw keenay ya caamilkan kaano oo lafdiyaa keenay markii horena maxaa keenaya caamil macnawiya ah, sooma caamilkan lafdigaa keenay bay waa cinda albasriyiin saxiixa kuufiyiintu waxay leeyihin mayane godaalkii hore u weeyaan bay waa godaalkii hore uu iska godnaa uun ee iyadu maxay ku camal fashay uun khabarkii unbay iyadu bedeshay laba xujaa loo adeegsaday kuufiyiinta maanta waa laga xoog badan yahay moogta waa koobaad e afcaashan ismigoodu marka uu noqdo damiir wuu la xidhiidhsanaya damiirna muxuu la xidhiidhsadaa un caamilkiisa de caamilkiisa unbuu la xidhiidhsadaa damiir haddaad aragtid waxa la xidhiidha caamilkiisu la xidhiidhaya caamilkiisa unbuu damiirkuna la xidhiidha waa talabaade haddaynu nidhaahno khabarka oo keliyuun bay ku camal fashay waxaynu ka fahmaynaa likownihaa naasibatan hayra raafica waa naasiba waxaynu ka helaynaa luga alcarabiya ficil wuxuu nasbiyaa laakiin waxba aan rafcin laa yujid fi luga alcarabiya lagama helaba ficil waxna nasbinaya waxna aan rafcinin luga alcarabiya kuma jiraba markaa labada arrimood baa loo xujaysanaya liitisaali damiiri biha wa laa yatasilu ila bicaamilihi haddaynu nidhahno khabarko keliya ku camal fashayna waxaa ka dhalanaysa inay naasibo noqoto raaficana ayna ahayn luqal carabiyana loogama baran loogama baranta oo lama yaqaano oo lama arag ficil wuxuu nasbinaya waxba aan rafcinayn waad masle fahnaynta waaya haddaba mubtade kama dhigan karaan shan arrimood shan arrimood ma nasakhi karaanoo mubtade uma noqon karo ism uma noqon karo shantaas waa maxay waxyaalihii tastiirka laasimaya soo ma garanaysaan asmaadii sidaaratkalaamka laydaynu ku soo marnay baabu mubtade walkhabar kuwaa ismi kama dhigan karayaan ismi kama dhigan karaan waxyaalihii laazimulxadafka ahaa ee xadafkoogu waajibka aha soo ma garanaysaan mubtadihii waajibulxadafka aha soo toddoba meelood mahayn kuwiina kama dhigan karayaan nactigii maqtuucii iyo kuwii weeyaan kuwaana lagama dhigan karayo cashirkii ugu dambeeye wey ismiga sife keliya laazima sida duubaa iyo weylun iyo weligoodoo mubtadun bay laazimaan wax kale ma noqdaan kuwaasina kuma camal fali karaan ka ibtida isagu naftiisa u laazima ka ibtida isagu naftiisa u laazimana kuma camal fali karaan sida aqalu rajulin yaquulu daalika oo kale kuma camal fali karaan markaa waxyaalahaasi oo dhani ismi uma noqon karo khabarkoogiina saddex khabar uma noqdo kow dalab waa inaanu noqon dalab khabar uma noqdo waa ka labaada ficil maadina khabar uma noqdo marka kaana laga reebo kaana iyadoo wuu noqon karaa kaana iyada wuu u noqon karaa waa ka saddexaade ismun istifaamna uma noqon karo waxyaale kuwii la anfiyayey daame iyo layse iyo kuwaas ismu istifaamna khabar uma noqon karo saddexda arrimoodna khabar kama dhiganayaan iminka kaanadani waa faacil kaanadani waa ficil haddana waa faacil laakiin waa biqasdi lafdiha kulu maa qusida lafduhu fahw smun qaacidadaasn hore qadn wax kastoo laftigiisa loo qastaayey waa ismi waa yahay mubtadahanna waa maxay ya almubtadaa bay rafcin waa mafcuulkii wey almubtadana waa maxay waa mafcuul beydkan waa laqsig waa hal xidhaala loo soo qaataa waxaa lagu idhahdaa ruuxa war haddeed alfiyii ino maalig ad haysidood xifdisan tahay bal waxaad ii sheegtaa beyd ya ficilku uu faacil yahay mubtadaha ka dambeeyana uu mafcuul yahay ya waa laqsi baa laga sameeya haddaad alfiyat ibnu malik xifdisan tahay bal waxaad ii sheegtaa beyd uu ficilku faacil yahay mubtadaha ka dambeeyaana uu mafcuul waxay yidhahdeen ya qaari'an alfiyata aljayaani wasaalikan fi axsani اlmacaani fii ayi beytin kaana alficlu faacila wاlmubtada min bacdihi mafcuula alfiyat jayaan soo ma garanaysa aljayaan isagoo in maalik nisbadiisi maa ka alfiyat maalik akhrisanayo ee macaanida halkii ugu wanaagsanaydna marayo waxaad ii sheegtaa beyt ficilku u faacil yahay ficil u faacil noqday mubtadaha ka dambeeyana uu mafcuul yahay ya de waa halkan waa tarfacu kaana mubtada wasman walkhabar tansiibuhu ka kaana sayidan cumar halkan weeyaan kaanadana maanta faacila mubtadaha ka dambeeyana waa maxay abarkiibu noqonaya mafcuul ahaan weyaan waa lishibhi bilmafcuuli ismiba lagu magacaabaya soo ma fatarfacu lmubtadaa lishibhihi bilfaacili wayusama ismaha wa tansibu alkhabara lishibhihi bilmafcuuli wayusama khabaraha sooma saa wey mid u jawaaba wuxuu ihi ayuha alxabru imaamu sayidu adaaka rabbii bilcibaadi turshidii atayta laqdan fii khulaasati bada tarfacu kana mubtada sma wlkhabar saas isna ugu jawaab waa halkaa weyan khulaasadaad ka helaysaa wey beydka caynkaa iyo caynkaas wuxuu yidhi sheekhu tarfac way rafcin kaana kaani almubtadaa mubtadaha ayay rafcin isman ismi xaalada uu yahay walkhabaray wa tansibu way nasbin alkhabara khabarkana way nasbin tansibuhu khabarka waa ay nasbin wadaalika tusaalihii kainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeye ah aad ku qawshid kaana cumaru cumar wuxuu ahaaday sayidan mid sayid ah ayuu ahaaday kakaana dalabaata adxa asbaxa amsaa wasaara laysa zaalo barixa fati'a wanfaka wahadil arbaca lishibin nafin aw linafyin mutbaca dhalla dhalla baata wa baata iyo baata adxaa wa adxaa iyo adxaa asbaxa wa asbaxa iyo asbaxa amsaa wa amsaa iyo amsaa wa saara iyo saara wa layse iyo laysa zaala wa zaala iyo zaala barixa wa barixa iyo barixa fatia wa fatia iyo fatia wanfaka iyo infaki ka kaano oo kale lato kaanay lamidiin ka kaana kaano oo kale weeye kaana waa biqasti laftiabay khabar muqadama ku tahay dhalla iyo waxaa lagu soo cadfayaana biqasti laftiabay khabar ku yihiin iyaguna ile waxaan waa wada afcaalaan ka sheekaynana lafdigooga loo qastaya sheekh marka u fiirso dalle iyo waxa kusoo xiga waa biisqaati xarfilcadfi maxaa la riday xarfulcadafkii fii maa caddaa saara wanfaka saara iyo infaka mooyaane oo wa saara xarfulcadafkiyada waa la socdaa wanfakana xarfulcadafki waa la socdaa amaa inta kale waa biisqaati xarfilcadfi xarfulcadafki un baa laga ridaya waa loo soo qadaraya waa daruurtu nadmiga weyan wax kale maa waa daruurtu nadmiga wey sheekh halkaas qarnaya xaggaa mu fadhiisto waaya wuxuu yidhi wahaadii tan tan alarbacatu ee afarta ihi mutbacatun mid la raacinayo weeyi linafyin nafyi baa la raacinaya aw lishibhi nafyin ama nafyi wax shabahay ayaa la raacinaya ml sheekhu raximah llahu tacaala halkan afcaashii buu kuu tiriyey kaana iyo walaalaheed dee kuguma cusbee ayuu dabada ka galay in yar koobanbu ku riiba kakaana dalla bata adxa asbaxa aye amsaa wasaare laysa zaala barixa fatia wanfaka intaas ku uriri baydiyo bayd barki intaas ku uriri intiba daama xagga dambe yada raaciye sawma intiba intaasu kugu khulaasay marka dhammaanteed kaaniyo walaalhay waa wada afcaal bilitifaaq waxaa lasku yar hayaa un laysaa lasku yar hayaa waynay qadriga ku soo marnay culimada qaar baa oran jiray laysi he waa xaraf bay odhan jireen soma wa xaraf ohan jireen lakin sida raajixa maxay ahayd ficil ficil weeyaano ti'ihii baa gelaya de labadii too taawlfaacil iyo taawtaanis way usuul badaan labadii way geli karaan ah. bitaa facalta wayna halkaa kuso marnay bitaa facalta wa atat wayafcali wanuuni aqbilanna ficligiin geliso halkaa kuma inaan soo marin markaa way geli karaan calaamadahaas way usuul badaan lidaa waa ficil sida raajixa markaa isku wada gelayo saddex iyo toban ficil weeyaan saddex iyo tobankuba waa maxay waa afcaal wey saddex iyo tobankuba waa afcaal maisla fahnin haddee su-aal lagu weydiiyo lagudhahdo ka waran muxuu u odhan waayey kadalla kaana baata adxaa asbaxaa maxaa mar kasta kaana bayna hor taagan mudalaba horreysiiyo de maydaan qaacidada qaadan hore aynu usoo qaadan maxay ahaan jirtay likulli adaatin ittafaqa camaluhaa laabudda lahaa min ummin wa ummu hada albaabi kaana ah, walikulli ummin lahaa khasaa'is adaad kasta oo isku camal oo camal wada fala hooyay leeyihin in hooye yeeshaan waa lagama maarmaan baabkanna waxa hooye u noqday kaana hooyaduna waxay leedahay waxay kaga duwan tahay ubadkeega de axkaam iyada u gaaray leedahay hooyada ubadka kama duwana axkaamta iyada u gaarka ana sheekha inoo keeni doona insha allahu tacaala welidaasaa darteed ka kaanoba mar aad u taagnaanaysaa de waa hooyadii iyadaa horeynaysa mar axkaamtay ubadkeega kaga duwan tahayna isagaa inoo keeni doona insha alla waaya sheekhu waa la qaybinaya haddana waxaa loo qaybinayaa maa yacmalu bilaa shardin iyo maa yacmalu bishardi taqadumi nafyin aw shibhihi iyo maa yacmalu bishardi taqadumi ma almasdariya adarfiya saddexdaasa loo qaybinaya xagga camalfalka markaynu ku eegno wax camal fala bilaa qaydin aw bilaa shardin shardi la'aan wax ku camal falaya waa waxa layse ka horya waa sideed weeyaan kaana dall baata adxaa asbaxa amsaa saara laysa sideed manaan sideedda wax shardigo lagaa weydinaya ma jirto fatacmalu fi libaati wa finafyi weyan wa bacda nafyi ibaatna way ku camal fali karaan bacda nafyina iska camal fali karaan ka kaana sayidan cumar iminka waa maxay waa iyadoo ibaatka soo maa wamaa kaana allaahu mucadibahum wamaa kaana allaahu mucadibahum waa iyadii oo bacda nafyin mina bacda nafyin ahayn markaa fatacmalu fi wa bacda nafyi iyagu bilaa shardin bay shardigaa marka laga helay camal falayaan ha isku daalin bila shardi ma camal falayaan iyagu sideeddaas waa ko iyo maa yacmalu bishardi taqadumi nafyin aw shibhihi wax ku camal falaya in laga horraysiiyo nafyi ama in laga horraysiiyo shibhu nafyi masl in laga horraysiiyo nafyi iyo in laga horaysiyo shibhu nafyi nafyigu saddexba wuu noqon karaa xaraf wuu noqon karaa ismina wuu noqon karaa ficilna wuu noqon karaa waxa wax anfiyaya oo de laysi waa ficil hayre oo kale waa ismi haddana waxa weyn waxbay anfiyaysaa sooma xarafna waynu ka wada dhereegsanahay badde shibhu nafyiga baabkan marka la joogo walmuraadu bishibhi nafyi hunaa annahyi waducaa waa nahyi iyo iyo duca weeyaan nahyi iyo duca wey marka kuwaasna waa afar waa ka sheekuu ku yidhi wahaadii ismi ishaaru muxuu ku dhacaa aqrabu madkuur buu ku dhacaa madkuurka ugu dhawi waayo infaka fatia barixa zaala kuwaasa ugu dhowma fatia ugu dhowiyenda inta ka horaysa oo walaalaheed weeyaan madkuurkaasi iyagu waxay ku camal falayaan buu ku yidhi maxay inuu nefyi ka hormaro ama shibhu nefyi u ka hormaro ama shibhu nefyi hee u ka hormaro war misle fande markaa nfyigii maxaynu nidhi saddexdaba u noqon karaa ima an yakuna isman wa ima an yakuna ficlan wa ima an yakuna xarfan maxay noo yimiday shibhu nafyigii soo maa waa laba midkood ima nahyu wa ima ducaa ama waa nahyi ama waa duco maa zaala zaydun qaaiman waa iyadioo nafyiyade una basidan maa zaala zaydun qaaiman lagaaga sheekayn maayo waa ta labaade wanafyu lmuqadaru kalmalfuudi bihi nafyigu hadduu yahay xitaa nafyi muqadar ah wuxuu lamid yahay isagoo lagu dhawaaqay tallaahi taftau tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin taftawdan way camal falasa awi nafyigii wanafyu lmuqadaru kalmalfuudi bihi ka lagu hadlay ka dhigan yahay laakiin bialaai saddex shardi bialaaati shuruud saddex shardi waa in marka nafyiga la xadfayo saddex shardi baa lagama maarmaana ويحذاف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم كتابku idin dhigaya khudariya ila socda shay lama socotama ويحذف waa la xadfaa buri naafin baa la xadfaa مع shuruuطin ثaلaaثatin saddex shardila jirkood baa la xadfaa إidaa kaana waa marka uu yahay xarafkan waxaan filayaa laa horta waa inu laa yahay laa waxaanayn ma noqon karo kolba la goynayo ila waxaanu nin nafyigu saddex buu noqon karaa ma ismigu noqon karaa ficilna u noqon karaa xarafna u noqon karaa xarafka wax anfiya horta waa inu laayahay laadaasoo qablalmudaarici mudaaric horteed ahaatay waa inay mudaaric ka horayso fil qasami weliba dhaar waa inay ku jirto aayaddan qur-aanka intiiba waa laga helay tallaahi taftau taftau waxaa laga xadfay xarfu nafyigii saddexdii shardi ma laga helay haa horta kow naafigu waa maxay waa laa laba ficil mudaaric bay ka horaysa tafta waa mudaaric saddex qasam baa ka horeeyo tallaahi maanad arkaynsa saddexdaa shardi marka la helo waa la xadfi karaa amaa haddii saddexdaa shardi ayna jirin lama goyn karo naafi xarafkii waa anfiyey mslfani markaan idin leeyahay wanafyu lmuqadaru kalmalfuudi bihi saddexdaa shardi ayaa loo xidhayaa waaya maxaa ii yimiday maa yacmalu bishardi taqadumi ma almastariya adharfiya taasina waa maxay waa daamo wey daamadaas iyadu shardiga waa maxay waa ma masderiya adariya ina ka horeyso ma almasderiya adariya sheekhu kuma qaydina tusaaleynu ka fahmayna ka acdi maa dumta musiiban dirhaman baynu ka fahmayna limaada dee maadu luqa toban macnay ku leedahay macaaniya ma cashrun idaarun tacaddaa faxaafid calaa beytin shahiidin taqararaa satafhamu shart alwasli facjab linukrihm bikafin wanafyin ziida darfan wamasdara tobankaa macnay leedahay tobankii macno kee loo jeeda adaba bishardwuunagu yidhi wa milu kana daama masbuuqan bimaa unbu inagu yidhi tobankaa kay ku dhacaysaa ma waxay ku dhacaysaa ma almastariya adharfiya looga jeedaayo tusaalaha aynu ka fahmaynaa markaa min xayu camal markaynu ana saddexdaas ma loo qaybinaya oo intaa jurigaba aynu kusoo baranay de wax dheeri ma jiro masle fahne waa yahay zaala ficilkan zaala soo ma aragtaan saddex mudaaric buu leeyahay zaala yazaalu zaala yaziilu zaala yazuulu kee loo jeeda adaba kee loo jeedaa waxaa loo jeedaa zaala yazaalu baa loo jeeda zaala yazaalu baa loo jeeda waa zaalada mudaariceedu uu yahay yazalu ee looma jeedo zaala yaziilu looma jeedo loomana jeedo zaala yazuuluna looma jeedo hadday zaala yaziilu haddii ay noqoto waa taam mucaddaa waa ficil taam ah waana mutacadi waa maxay zil banaka zil banaka min mazika zil banaka min maczika laxahaaga waxaad ka socda riyahaaga zil bimacnaa mis weeyaan sooc bay ka socdaa hee adhigi riyi kala marh weeyaan waa iska taama ah oo mucaduu noqdayba zaala yaziilu hadda kaa noqoto ml waxay noo timida zaal oo yzuul ah zaal oo yzuuliina waa ficil qaasiro bimacnaa dahababa weyaan bimacnaa dahab u noqonayaba in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula waa ficil iska qaasiraba weyaan waa qaasir mafcuulba uma gudbayaba wey marka kaynu u jeednaa waa zaala yazaalu yna iska kayn dhexgelin uma jeedno zaala yaziilu waa ficil taam ah mutacadin ah zaala yazuuluna uma jeedno waa ficil qaasiro bimacnaa dahaba weyaan maadinimona waa u kala maran yihiinba oo zaala yazaalu maadigeedu waa min baabi ficila zayila ya khawifa khaafa iyo khaaf soo lama idhahdo ya tanna waa zayilo yazaalu bay iska noqonaysaa e, sheeg yul iyo yazaaluna yazuulu iyo yaziiluna e, waa min baabi facalo wey zawala iyo zayala baaca yabiicu zaala yaziilu zawala qaala yaquulu zaala yazuulu maadinimo saas ugu kala duwan yihinba marka tan baabkeyga aynu ku jirnaa waa min baabi ficliba weeyaan waar masle fanaynta waaya masderkeeduna wuxuu noqdaa ta hore zaala zaala yaziilu masderkeegu wuxuu noqdaa zayl zayl soocnaashi wey fazayalna zayl waa soocankii weyan soocnaashaha laftiisa wey tan dambe masterkeeduna wuxuu noqdaa zaala yazuuluna zawaal zawaalka caadigeed maqashan somaad arag zawaal soo ma aragtan zawaalkaasi waa masteru yazuuludan masterkeedii weeyaan masle fahne naaqishadu master ma laba yidhahdeenba teena aan ka sheekaynayna masterba maligu leeyin la hayso tan aan ka sheekaynayna masterba maliga iskaa kaa dhex khaldamna daba waaya wuxuu yidhi dalla dalla baata wabaata waadxaa waasbaxa waamsaa wasaare walayse wazaalo wabarixa wafatia wanfaka ka kaana oo kale weeyi kaana ayay lamid yihin wahaadii tan waa mubtade alarbacatuna ma bayaan uga dhiga ma nacti wahaadii tan tan alarbacatu ee afarta ihi mutbacatun mid la raacinayo weeyi linafyin nafyi baa la raacinaya fiihi taqdiimu wa takhiirun taqdiim iyo takhiirba baydkan ku jira lishibi nafyin buu soo hormariyey nafyigiina dib uu dhigay mutbacatun mid la raacinayo weeyi linafyin nafyi baa la raacinaya aw lishibhi nafyin ama nafyi wax shabbahabaa la raacinayaayo annahyu waducaaa waa nahyigii iyo ducadii nahyigii waa sida صaxi shamir walaa tazaal dakira lmowti fanisyanuhu dalaalu mubiinu bayt xag hoose inugu qorayo waa barulwaafire waa baxrulkhafiif muxuu yidhi saaxiya saaxiibkayow shamir xanjeero oo guntiga gaabso oo dadaalde walaa tazal haka zuulin daakira mowti geerida inaad xusuusnaatid haka zuulin fanisyaanuhu ay fanisyaanu mowti geerida oo la ilaawaa dalaalun mubiin waa baadicadde baadicad wey waaya saaxi maxaynu ku soo marnay maa la tarkhiimin karaa marka la tarkhiiminayo maxaa loo shardin jiray munaadaha murakhamka ah saaxib waa kolka calaa hayr lqiyaas weeyaan cala maa hadde cala maa sooma muxuu ah beydkii wa qowluhum fii saaxibin ya saaxi shada limacna fiihi bisilaaxi soo xariirisaa moodhan saaseed maxal shaahidkeennu waa walaa tazal zaala yazaalubu ficilku waa alifkii iltiqaw saakiniin baa loo gooyey tazal maxaa ka hor maray nahyi baa ka hor maray de walaa tazal ha ka zuulin wey ismigii waa anta daakirina waa khabarkeegii ducadiina waa tan alaa yaslamiya daara miya cala lbilaa walaa zaala munhalaan bijancaa'iki lqadru ala baraaruge yaa baraaruge islamii nabadgal yaa daara miy miy gabadha ladha daarteediy nabadgal cala albila ay min albila baaliyow ka nabadgal walaa zaala alla yuu ka zuulin munhallan inuu ku shubmo bijarcaa'ika shaytaanu aasaaskaaga alqadru roobkaba yuuna ka qaadin buu leeya maxay ardaagaaga ya mar kasta ha ku horown maxaalujeelkeenu inagu ga socnaa maxay walaa zaala waa duca halkana waynu garno alaa iyo waynu garno alaadan waa xarfi istiftaax soo ku xarfunida maanta ficilka sonigii hore usoo qaadanay biljari watanwiini wanidaa waal wa musnadin lilismi tamyiizun xasal nida ayaa lagu yaqaana ismiga sawka yaslami galay laba mid baynu uga jawaabi jirnay inaynu nidhaahno munaadihibaa maxduufa alaa yaa haadihi inaynu nidhaahno iyo inaynu nidhaahno yaadani waa tawkiido alaadunbay sii adkaynaysa oo baraarujino iyaduna alaa baraarugi yaa baraaruge yonad ka hor imanin ile horeynu usoo qaadanay sooma waa basiid bay la tahay waa shibunifyigii kaasina wmilu kaana daama masbuuqan bima ka aci maa dumta musiiba dirhama waaya wuxuu yidhi wadaama daami milu kaana kaana oo kale weeye daami kaana ayay lamid tahay masbuuqan xaale uu yahay daamuhu mid lagala horu maray bima maa mid lagala hormaray xaalada uu yahay wadaalika tusaaluhu kaainunka qawlika qowlkaaga oo kale ayuu ahaaday aad ku qawshid acdisi almuxtaaja ka baahan dirhaman dirham si ila acaa laba mafcuul bay qaata luqa alcarabiya sooma labadoodii mafcuul bay goan yihin acti si almuxtaaja ka baahan dirhaman dirham si maa muddada si dumta aad tahay musiiban mid helaya dirhaman intaad shilin helaysid ka baahan si ha ka qadanina markaa maadan waa masdariya darfiya muddata dawaamika musiiban dirhaman marka eeg inay darfiya tahay maxaynu ka garanaya muddaynu soo qadarnay waa daraf waa master marka waa ma masteriya dharfiya darafnimadii muddada u dhigan dawaamkana masternimadi bu dhigay inaga soo dhalaalayna inaga xarirnay xaggii camalfalka halkaasu kaaga dhameeye sheekhu markaa daamadana culimmadu waxay leeyihin daama waaya waa min baabi facalo wey laakiin marka damiir baarisa lala xidhiidhiyo waxa loo bineeyaabay yidhahdeen oo loo dhisaa sarta facula waxay leeyiin aan idhaahno maxay daawumtu daawumtu kadibna waxay yidhahdeen istudkilat idamatu cala alwaawi damadii baa loo cuslaystay wowga fa nuqilat ilaa maa qablaha waxa ka horreeyey baa loo raray bacda salbi xarakatiha inta waxa hore xarakadii laga salbiyey daalkiibaa xarakada fatxada laga tuuraya daalkiibaa damadii la saaray du bay noqotay sooma faltaqaa saakinaan laba reebnin baa kulmay waa labada reebnin waa kuwe alwaagu walmiim faxudifat ilwaaw liltiqaa'i saakinayni dumtu bay iska noqotay idhahde laayar may noqon dumtii buugii saasaa loo leefay idhahde waaya maa dumta musiiban marka acdi labadeedii mafcuul waynu goynay musiiban waa ismi faacilo isaga laftiisaa si camal falaya dirhaman isagaa qaatay oo u haysta mafcuulnimo dirhaman isaga ayaa u haysta maxay mafcuulnimo waaya imise ficil baynu markaayna saddex iyo tobankii saddex iyo tobankaa ficil maxaynu u qaybinay maa yacmalu bilaa shardin maa yacmalu bishardi taqadumi nafyin aw shibhihi maa yacmalu bishardi taqadumi ma almastariya adharfiya waay waxaa jira toban ficil kale toban ficil oo kale ayaa jira tobankaa ficil kolkaa saddex iyo labaatan ficil bay noqoneen saddex iyo toban baynu naqaaneen soo maa toban kalea jira oo bimacnaa saara la macnaa oo sidoodano kale iyaguna u camal falaya waay waxaa ka mid a taxawalaa ka mid a bimacnaa saara fi lafcaali cashrun taxawala aadaca darjiic litaqnam waraaxa qadastaxaalartaada faqcud waxaarafa haakada wallaahu aclaam buu yidhi shaacirkaasi bimacnaa saara saara waxaa ku macnaa buu yidhi fi lafcaali afcaasha dhexdeeda xaalada ayaatay cashrun toban saara toban baa la macnaa taxawala wu ahaday aada wuu ahaaday caada wuu ahaaday irjic ahaw waa iyadii amara rajaca wuu ahaaday weyaan litaknam waa tamaamulbeyt raaxa wuu ahaaday hadaa wuu ahaaday istaxaala wuu ahaaday irtada wuu ahaaday faqcud ahaw fadhiisa maaha dee mogti faqcud ahaw waxaara wuu ahaaday fahaaka qaadabu ku yidhi wallahu aclam xaqiiqadan ilahi baa ugu soo ma aragtaan kitaabkaa qorya dusha kamaangeenin soo khudri lama socotaan tobankaana iska xifdiyaaddi kadib bmacnaa saara fi lafcaali cashrun taxawala aada caada rijiic litaqnam waraaxa qada staxaal artaada faqcuud waxaarafahaa kaha wallaahu aclam waa tobankaa weyan tobankaana xaggi waa ugeysa saddex labaatan ficil mene saddex iyo labaatankaa ficil weyan kaana iyo walaalaheed ka gudub wa hayru maadin maadi hayrkii qad camila waa camal falay huwa hayrulmaadigaasi milahu ay mumaahilan xaalo uu yahay mid la mid ah camalamaadi maadiga camalkiisa mid lamida ah xaalada uu in kaana waa haddii uu yahay hayrulmaadi maadi hayrkii istumila mid la isticmaalay huwa hayrulmaadi minhu min almaadi maadiga xaggiisa waa hadii laga isticmaalay waay wuxuu ku leeyahay dee ficil maadiunba afcaashan loo soo wada sheegay sooma ficil maadiun baynu soo wada baranay lene haddee maadi hayrkii uu ka yimaado afcaashan sida maadigoo kale uu camal falayaa waa wixii ka abaqaalma ma tasarrafasoo jiri bu kuma odhan jirin wixii afcaashan ka abaqaalmina saa dhaqan soo kuma odhan jirin waa intii un dee maadiga nun ha dul taagnaanin hadday yakuunu kaa hor ama kun ay kaa hor ama ama kawnu kaa hor yimaado dee kaana u ciraab jirto inu ciraab weyn macneehu oo dha ismina way u baahan khabarna u baahan tahay watab marka xaggii tasarufka haddana aan ka qaybinana markaade dee saynu ku kala ogaan karnaa xaggii tasarufkaynu ka qaybinanaayo waxaynu u qaybinanaa xagga tasarufka markaynu ka eegna saddex bay aan jiraan sooma maa yatasarafu tasarufan taaman wax tasarufo tasaruf kaamil ah waa layse inta ka horeysa toddobada layse ka horreeye weyn maadinimo waynuu barana mudaaric waa ka yimaadaa amarna waa ka yimaadaa masterna waa ka yimaadaa wasfina waa ka yimaadaa oo ismu faaciliya war mislefani iyo maa yatasarafu tasarufan naaqisan wax tasarufon tasaruf naaqisa tasaruf naaqisa maxaa looga jeedaa waxaa ka imanaya maadigaad barateen iyo mudaaric wasfi bes ficil mudaaric iyo wasfi unbaa ka imanaya ismi faacil masterna kama yimaado amarna kama yimaado waa ayo waa kuwii loo shardin jiray bishardi taqadumi nafin ow shibi afartiis ma garanasaan barixa iyo zaala iyo infaka iyo fatia afartaas iyagu he tasarufka waa tasaruf naaqis oo maadinimadaad u barateen iyo mudaaric iyo wasfi unbaa ka yimaada maxaa noo hadhay xabad soo maa maa laa yatasarafu aslan waxaan tasarufinba waa laysoo bilitifaqiya iyo daamo oo cinda akarilmutaahiriina ama cal asaxia iyadna ma tasarufto warkii una cadaan haddaba eeg waa inaad kolkaa beydka macnihiisa waad fahmaysaa marka maadi unbaad baratay ee maadi khayrkii afcaashan haddii uu ka yimaado sidaad maadiga ula dhaqmayseed maadiga u camal siinaysay uu khayrkaa kalena u camal sii soo warkuma caddo waaya daama soodiga arkay iyo duumu soodiga arkay oo dumsowta jirta oo daaim sawirka jira oo dawaam sawdiga imika soo qadqadaraya muddata dawaamika sawdiga laa imikoon xaggeed ka keenkeenta wahan waxay ku famin daama ataama daamada laba loo qaybo mid taamiyo mid naaqisaa jirtee taynu ka sheekaynayna waa naaqisadae masterka waxaa iska lebelan taamada ah tasarufaadda waxaa iska lebelan mahay daamada taamada ah laakiin sabaanku wuxuu odhanaya uu rajaxayaa naaqisada lafteedu mudaaric way leedahay masterna way leedahay waar masle sabaan baa saa rajaxay wuxuu leeyahay isagu ya daamada naaqisada lafteedu mudaaricna way leedahay eh? amarna eh, masterna way leedahay masterna way leedahay marka wuxuu odhanayaa culimada qaarkood ile waxay leeyihin masterkaa aan soo dhalaalna tii taamadaala soo ma taa taamada masterkeeda waxbaha soo kalifina buu leeya tan naaqisadala mahay masterkan tan naaqisadal buu leya sag masl fanaynta waxaa yimiday kuwa hore laftooda ma laga keeni karaa ismi mafcuul mise lagama keeni karo kaana iyo ma laga keeni karaa ismi mafcuul wasfiga mi soo gudagelaya culimadu waa may ismi mafcuul lagama keeni kari le ismi mafcuul lagama keeni karo sheekii la jiray abu cali alfarisi abu cali wuxuu yidhi ardaygiisii la odhan jiray abalfatxi ibnuljinni ayaa ku yidhi abu cali alfarisi baa odhanaya lagama keeni kara ism mafcuul mowta ardaygiisii baa suaal aal weydiiye wuxuu ku yidhi oo waayahe macalin maxaad kaga jawaabaysaa qowlka uu siiba weyhi leeyahay makuunun fiihi soka siiba weyhi saa makuunun fiihi sowka yidhi siiba weyhi ilaa ardayga ugu weydiin karaa sooma kadib macallinkii wuxuu ugu jawaabay maa kullu daa'in yucaalijhu abiib ya maa kullu daa'in yucaalijhu xanuun kasta dhakhtarku ma daweeye buu dhakhtarku meel bu ku takhasuso ma dhakhtar ha ahaado takhasus ha ahaadee laakiin xanuun kasta maa daweynaya wuxuu le haddaan xitaa ku takhasusay naxwi ishkaal kastaan ma furi kari buu leeyahy kama jawaabi karo la socoada ardaygiisaa ugu jawaabay maa kullu daa'in yucaalijuhu abiibu xanuun waxay leeyihiin ism mafcuul lagama keeni karo ismi mafcuul lagama keeni kara leeyihi waaya marka laakiin kuwo kale dee master iyo wixii o dhan waa yeelanaya wayakuuna arasuulu calaykum shahiida kunuu qawaamiina bilqisti qul kunuu xijaaratan aw xadiida beytu shaacirka wamaa kulu man yubdi lbashaashata kaina nakhaka idaa lam tulfi laka munjida wamaa kulu man ruux dhammaantii ma aha yubdi kuu muujiya albashaashata faraxti iyo dhoolacadayn iyo qosqosol kaainan mid ahaaday akhaaka walaalka kii kuu qoslaaba walaalka maabu guleeya idaa lam tulfin markaanad ku ogaanin isaga laka adiga mujidan intuu badbaadinaya markay dhibaato iyo dhib ku haysato hadduuna ku badbaadinayn una kuu gargaarin qosalkaa yar walaal walaal haka dhigan bu gulaha moodi soo ma aragti kaainan akhaakada weyaan akhaaka kaainan waa ismi faacilde ismigiisii waa huwa akhaakana waa maxay waa khabarkiisii wey masderkiina waa kan bibadlin waxilmin saada fii qowmihi lfataa wa kownuka iyaahu calayka yasiru saada madax ayuu noqday buu yidhi alfata wiilkii dhalinyarka ahaa fii qowmihii reetolkii bibedlin bisababi bedlin waxbixin uu waxbixiye darteed buu ku noqday madax wa xilmin iyo dulqaad uu la yimid darteed buu ku noqday madax wa kownuka adiga ahaanshahaaga iyaahu fataha aad noqotaa yasiirun calayka mid adiga kuu fudud wey intaa hadde mar lagu noqonayo ya reer tolkooda haddee reer imaamkood intaa lagu noqonayo de wayba kuu fudud ule waad hogaamin kartaa ya waay laakiin diinta iyada hogaankeyga de imaamkeeda intaa laguma noqda hadogo maxaa lagu noqdaa bالصبr واليقيiن tunaal اimaamaة في الdiin sooma waay markaa maxalushaadkan maay waa kawnuka kown waa master la idaafeeyey maxaa loo idaafeeyey ismigii khabarkiina waa iyaahuda weyaan khabarkiina waa iyaahu markaa warkiio duuduubani waa maxay afcaashan wixii ka abaqaalmaana sidii maadi oo kale uu camal falayaa warka khulaasadiisu waa intaa wa hayru maadin maadi hayrkii qad camila waa camal falay huwa hayru lmaadi milahu waan xaalayn karnaa haddeen doonana waxaynu ka dhiganaa sifo mawsuufku uu qadaran yahay wakayru maadin maadi kayrkii kad camila waa camal falay camalan camal camalka oo midla camalihi maadiga camalkiisa oo kale ah saasaad odhan kartaa waa in kaana haddii uu yahay ya in kaana jawaab shardigii baa iska go-an jawaab shardig xillimaa la goyn jiray marka ficlu shardigu uu maadi yahay daalina tusiyaana meesha uu yaalo in kaana waa haddii uu yahay hayrulmaadi maadiga hayrkii xadaf baa ku sugan iyo waliktifaau bilkasra maadi hayrilmaadi almaadi baa la iska helayn yadina waa la gooyey wlاktifaa bikasrna way ku suganta meesha in kaana waa haduu yahay hayrulmaadi maadi kayrkii isticmila mid la isticmaalay huwa hayrulmaadi minhu madkuurka xaggiisa hadii laga isticmaala maadiga xaggiisa hadii laga isticmaalay maadi waxaan ahayn sida maadigoo kale uu camal falaya hayrkaasina wallahu aclam subxaanaka allah ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka watuub